رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii riyaad الصaalixiin kitaabu almanhuuraat walmulx waxaanu gelaynaa kitaab lagu magacaabo almanhuuraati iyo waalmulx manhuuraat axaadiistii la firdhiyey macnaha waa xadiis aan baab go-an lahayn axaadiis aan tandiimsanayn oo baabiba kale kala duwan oo markaa la firdhiyey mulxna waa axaadiistii macmacaaneyd qisooyin aad iyo aad u macmacaan axaadiis ka hadli doonaa waxaa ugu horeeya baabu axaadiii dajaal dajaal axaadiistiisii wa ashraati asaaca saacadda qiyaama calaamaadkeedii wagayrihaa wixii markaa ka soo haray can innawaas bin sancaan radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi dakara wuu xusay rasuulu rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu ka sheekeeyey ee uu xusay addajaala dajaal ninka lagu magacaabo dajaal ayuu rasuulku ka sheekeeyey daata khadaatin aroor arooryaha u saaxiibka ah fakhafada fiihi wa rafaca fakhafada hoos buu u dhigay fiihi asaga sheekadii dajaal hoos buu u dhigay wa rafaca wuu rafacay korna wuu u qaaday waa rafacay hoosna waa u dhigay xataa danannaahu ilaa aan u malaynay fii daa'ifati nakli geedaha timirtaa qayb ka mid ah inuu ku sugan yahay inuu meelahan joogo ayaan moodnay falammaa markii ruxnaa ilayhi aan u soo noqonay xaggiisa carafa wuu gartay daalika arrintaa fiinaa dhexdeena falammaa ruxnaa ilayhi markaan u soo laabanay rasuulka xaggiisa annagoo khaa'ifiin ah oo baqaynoo cabsanayna carafa daalika fiina carafa daalika fiina arrintaas ayuu ka gartay rasuulka fa qaala wuxuu yidhi maa sha'nukum war maxaa xaalkiinu yahay maxaa idinku dhacay cabsidan fa qulnaa waxaanu nidhi yaa rasuula allah rasuulkii alla u dakarta addajaala dajaal baad xustay alghadaata maanta ama saaki fa khafadta waad hoos dhigtay fiihi asaga wa rafacta waadna kor qaaday sha'nigiisa xataa danannaahu ilaa aan u malaynay fii taa'ifati nakhli inuu yahay fa qaala rasuulku wuxuu yidhi hayru dajaal dajaal waxaan ahayn dajaal kayrkiisa ayaa akhwafunii akhwafunii dajaal kayrkiisa ayuu yidhi akhwafunii macnaha ashaddu muujibaatu khawfii calaykum waxa waxyaabaha aad dushiina idinkaga cabsi badanahay waa dajaal kayrkii calaykum korkiina in yakhruj haddii uu soo baxa dajaal wa ana fiikum anoo idinla joogaa fa ana xajiijuhu duunakum anaa idinkaga filan buu dhahay nebiga xajiijkiisa ayaan ahay midka la doodayee xujada siinaya xujada ku difaacaya xaggiina waa aniga wa in yakhruj hadduuse soo baxo walastu fiikum anoon idin dhex jooginna famru'un qof kasta xajiiju nafsihi naftiisuu xajiij ka yahay qof walba naftiisa ayuu markaa ka qof kasta qof kasta naftiisa ayuu markaa ka doodayaa wallaahu khaliifatii ilaahayna khaliif ayuu iiga yahay calaa kulli muslim muslim kasta innahu dajaal shaabun waa dhallinyaro waa canug yar oo dhallinyaro ah qatatun timo adag timo adag leh caynuhu ishiisana caynuhu ishiisa taafiyatun aada moodo taafiya macnaha ishiisa waxaad u malaynaysaa daafiyad oo macnaha wuxuu ula jeedaa daafiyada macnaha dahab nuurkiisa ama way soo baxsan tahayoo murtafic waaye waxa ay ka soo kor noqotay iftiinka gobolka mid ah amase waxaad moodaa canag inta soo baxay oo dul sabaynahaya aada markaa u malaysaa macnaha kaannii waaba anigoo ushabbihuhu aan idinkugu shabbahayo dajaal bicabdilcuza ibnu qatan ninka lagu magacaabo cabdilcuza ibnu khatan ma aragteen ninkaas wuu eg yahay faman adrakahu qofkii soo haleela oo soo gaara oo minkum adinka idinka mid ah falyaqra' ha akhriyo calayhi korkiisa fawaatixa suurati alkahfi suurat lkahfi bilowgeeda fawaatixdeeda macnaha suuratulkahf weliba tobanka aayadood oo ugu horaysaa ha akhristo ilaah baa ka badbaadinaya in sha allah innahu dajaal khaarijun wuu soo baxayaa oo wuxuu ka soo baxayaa khallatan wado iyo jid bayna ashaami iyo waalciraaqi u dhaxaysa khallad buu ka soo baxayaa shaam iyo ciraaq u dhaxaysa facaasa wuu fasahaadinayaa yamiinan wacaasa shimaala bidix iyo midigba yaa cibaadallah addoommadii ilaahayow fahbutuu sugnaada addoommadii ilaahayow fahbutuu sugnaada qulnaa waxaanu nidhi yaa rasuul allah rasuulkii allow wamaa lubthuhu ku nagaashihiisa inta uu ku nagaanayo waa meeqa fil ardi arlada dhexdeeda meequu adduunka joogayaa dajaal qaala wuxuu yidhi arbacuuna yowman afartan maalmood bil iyo toban beri ayuu adduunka joogayaa ama arlada uu markaa ku sugnaanayaa arbacuuna yowman afartan maalmood ayuu dajaal joogayaa adduunka qaala arbacuuna yowman afartan maalmood yowmun maalin ka sanatin waa sidii sana oo kale halka maalin ee ugu horaysaa hal sanay la eg tahay laba iyo toban bilood oo kale ay la mid tahay wa yowmu maalin kalena ka shahrin waa sidii bil oo kale wa yowmun maalin kalena ka jumcatin waa sidii jumca waa usbuuc oo kale wa saa'iru ayaamihi maalmihiisa inta ka soo hartay oo kale ka ayaamikum waa maalmihiina caadiga ah afar iyo labaatanka saacee caadiga ah ayaad markaa taqaanaan laakiin maalinta koobaad waa hal sano oo kale subxaan allah maalinta labaad waa bil oo kale maalinta saddexaad waa usbuuc oo kale intaas waa seesay u noqonayaan inta kale ka soo hartay waa maalmihiina oo kale qulnaa waxaanu nidhi yaa rasuul allah rasuulkii allah fadaalika kaa alyowmu ee yoonka ah alladii kaasoo ka sanatin sannada la eg atakfiinaa ma waxay naga kaafinaysaa oo ma waxaa noogaga filnaanaysaa fiihi dhexdiisa salaatu yowmin hal maalin salaadeeda waa hal maalin laakiin sana oo kale waa qoraxdii hal salaad keliya oo shan salaadood ah miyaan tukanaynaa qaala rasuulku wuxuu dhahay laa maya uqduruu lahu qadrahu u qiyaasa u qiyaasa qiyaastiisa qiyaasteeda u qiyaasa buu dhahay nabiga sal alla calayh wasalam macnaha maxaa loola jeedaa afar iyo labaatankii sacba hal salaad tukada haddana afar labaatankii saac kale salaad kale tukada halkaas maalin hal sana salaadeeda ayaa markaa la tukanayaa hal sano salaadeeda ayaa markaa la tukanayaa qulnaa waxaanu nidhi yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow wamaa israacuhu degdegiisu waa maxay waa dhaqsiyihiisa fi lardi arlada sida uu arlada ugu dhaqsanayo degdeg uu meel kasta ku gaarayo waa sidee qaala rasuulku wuxuu yidhi kalkayr waa sidii roob oo kale istadbarathu ay dib jeedisay ama gadaal uga timid arriixu dabayl roob dabayl ay gadaal uga timid ka waran dhaqsuu meel kasta ku tegayaa saasoo kale waayo asagana fayatii wuxuu u imaanayaa ama uu tegayaa calaa qowmin qoom fayadacuuhum wuu u yeerayaa marka ilaahnimu ugu wacayaayo ilaahay baan ahay buu leeyahay fa yu'minuuna bihi way rumaynayaan marka mar allaala markuu qoom intuu u tago mar allaala markuu qoomku u tago ee uu u yeero cibaadadiisa oo ay rumeeyaan wayastajiibuuna lahu way ajiibayaan faya'muru assamaa'a samaduu amrayaa marka samada ayuu markaa amrayaa samada ayuu markaa amrayaa buu dhahay rasuulka sal alla alay slam yaa wax amrahaya waa jibriil samada ayuu markaa amrayaa muxuu amrayaa inuu roob keeno faya'muru assamaa tumtiru way daadinaysaa marka samadii way daadinaysaa samadii way daadinaysaa macnahoo roob ayay markaa soo qubaysaa fatumbitu way dhalinaysaa marka fayamuru assamaa fatumir waalarda dhulkiibuu amrayaa haddana inuu nabaad soo bixiyo fatumbitu wuu dhalinayaa marka wuxuu soo bixinayaa nabaad fataruuxu fataruuxu calayhim saarixatuhum fataruuxu waxaa ku soo rawaxaya oo ku soo noqonaya calayhim dadkii korkooda saarixatuhum kuwoodii foofay macnaha waa xoolihii saakay foofay foofka aaday ayaa soo noqonaya atwala maa kaanad intay ahaayeen ayagoo ka waaweyn oo ka dheerdheer duriyun xagga kurska kurskiisa asagoo weynaaday ayay soo noqonayaan wa asbaqahu duruucan wa asbaqahu asagoo ah mid qubanaya duruucan xagga candhada caanaasihoodana ay ka daadanayaan macnaha caanaa loola jeedaa ayagoo candhadooda ay buuxdo oo caano ay ka buuxaan iyo xoolihii soo noqonayaan wa amaddahu ay taagan yihiinay fidsameen khawaasira khawaasirtooda macnaha ugu keliyo fidsan intay ahaayeen ayagoo kelyuhudii ay sii fidsameen ay markaas sii waaweynaadeen waa shabaca iyo dharaga ay soo dhargeen darteed bay xoolihii saakay foofay magaalada kusoo noqonayaan uma intaa kadib ya'tii alqowmu qoomka lagu imaanayaa fayadacuuhum wuxuu ugu wacayaa cibaadadiisa fayarudduuna way celinayaan calayhi korkiisa naga tag bay leeyihiin beenlow yahow ilaahna matiide fayansarifu canhum waa ka gadoomayaa marka la dagaalami maayo wuu iska baxayaa fa yusbixuuna waxay ahaanayaan mumxiliin waxay noqonayaan kuwa abaaroobay macnaha macnaha roobkii oo dhan ayaa ka istaagaya dhulkii oo dhan baa qalay noqonaya waa imtixaan qoladii adeecday oo ilaahnimadiisii ogolaatayna roob baa usoo qubtay kuwii diidayna abaar bay markaa ku dhaceen waa is imtixaamayaa meesha fa yusbixuuna mumxiliin laysa biaydiihim shay gacmahooda wax ku jira ma jiro oo min amwaalihim maralkooda ah wa yamuru wuxuu soo marayaa dajaal bilkharibati dhulkii kharaabka ahaa khariba macnaha waxaa loola jeedaa waa dhulkii kharaabka ahaa oo jajabay ayuu soo marayaa oo ebir ah fa yaquulu laha wuxuu ku odhanayaa ikhrujii soo saar kunuusaki kansigaaga soo bixi wax allaala wixii kayd ahoo maaloo kugu jiray bannaanka u soo bixi fa tatbacuhu wuu israacraacaysaa marka kunuusuha kunuuskeedii kaydkii iyo wixii ku dhex jiray oo oo dheef ahaa ayay soo raacraacay way soo baxbaxayaan macnaha ka yacaasiibi naxli sida naxliga waa shinida amiirka ka amiirka ah si ay u raacaan shiniyaha say isku raacraacaan shinniyaha oo kale yaa kansigii isoo raacraacaya uma yadcuu wuxuu u wacayaa dajaal rajulan nin mumtali'an buuxa shabaaban dhallinyaronimadiisa nin shabaabnimadiisii dhallinyaronimadiisu ay buuxdo oo nin aad iyo aad u kaamil ah ayuu u wacayaa macnaha fayadribuhu wuxuu ku dhufanayaa bisayfi sayf sayf buu ku kala goynayaa fayaqatacuhu wuxuu u kala jarayaa jaslatayni laba gobol dhinac iyo dhinac buu ka dhigayaa ramyat algardi yoosha sida wax loogu tuuro oo kale macnaha mar allaal marka xabadda inta la tuuro meel lagu dhufto amase gamuunka la tuuro yooshiisuu hal mar ugu dhaco oo kale saasuu markaa u kala jaraya uma yadcuuhu kadib uu wacayaa ninkii kala go-ay yuu leeya sidaa goryaa fa yuqbil wuu soo qaabilayaa isagoo taagan oo socda ayuu imaanayaa wayatahallalu ifahaya wejhu wejigiisa yadxak haddana qoslaaya haddana qoslaaya fa baynamaa waqti huwa asagoo dajaal kadaalika xaaladiisu ay sidaa tahay oo dadka saa u waabsanayo fasaadka iyo dhibkaa ku wada magaalada id bacatha allahu tacaala ilaahay wuxuu soo dirayaa ama uu soo saarayaa almasiixa bna maryama sala allahu calayhi wasalam nebi ciise masiixii ina maryamo ahaa ayaa la soo dirayaa yanzilu wuxuu ku soo degayaa cinda almanaarati albaydaa manaarada cad agteeda oo sharqiya dimashaq dimashaq dhankeeda sharqigaa xigtaa bayna mahruudatayni laba maro beynkooda asagoo ah laba maro asagoo ku dhex jira waadican saaray kafayhi labadiisa kafna calaa ajnixati malakayni laba malag garbahooda saas u saaray um idaa tada'a ra'sahu madaxiisa hadduu ruxruxo waa nebi ciise qatara waxaa ka soo qubanaya dhidid qatara macnaha madax markuu saa u ruxruxo ee uu saa u raariciyo madaxiisa biyaa kasoo soo daadanaya saala almaa minhu biyaa kasoo soo qubanaya qatara wa idaa taxadara minhu marka waxaa kasoo waxaa kasoo soo daadanaya xaggiisa jumaanun dhidid oo kal luul oo kale markaa ah jumaan aad moodo sidii mataqaanaa e, e, luul oo kale macnaha jawaahirta luulka ah saafiga ah ee quruxda badan ayaa kasoo qubanaya falaa yaxillu xalaal uma aha likaafirin qof kaafir ah yajid yajidu helay riixa nafsihi neeftiisa riixdeeda ilaa maanta uu dhimanaya marka qof kasta oo kaafir ah oo markaa nebi ciise neeftiisa ay gaarto ilaa maata wuu dhimanaya macnaha waayo kaafir cindaha ilaa mowt ayaa waajib ku noqonaya saasa laga wadaa wa nafsuhu nafsadiisa waa neeftiise yantaha waxay gaaraysaa ilaa xayu yantahaa tarafuhu meesha araggiisu gaaro meel banaan markaad istaagto saa u fiiriso meel dheer buu araggaa u gaarayaa marka halkii maru neefsado meeshaasay markaa gaaraysaa fayatlubuhu wuxuu raadinayaa nebiciisu uu raadinayaa ee dajaal fayatlubuhu dajaal ayuu dalbayaa macnaha nebi ciise masiixu dajaal ayuu markaa raadinayaa uu dalbayaa uu raadinayaa macnaha xataa yudrikahu ilaa uu uga daba tago ee uu ku haleelo bibaabi luddin meel lagu magacaabo baabu ludd ilaa uu gaaro waa beled qariib ahoo baytalmaqdis u dhow baytalmaqdis u dhow ilaa meesha uu kaga daba tago ayuu ayuu mataqaanaa raadinayaa fayaqatuluhu wuu dilayaa marka dajaal idan waxaa dilaya nebi ciise calayhi salaam uma ya'tii ciisa sal allahu calayi wasalam waa imaanayaa qowman qoom buu u imaanayaa qad casamahum ullaahu ilaahay uu ka ilaaliyey minhu dajaal xaggiisa qoomkii koray ee badbaaday ayuu u imaanayaa fayamsaxu can wujuuhihim wejiyaalkooduu masaxayaa wayuxadisuhum wuxuu uga waramayaa bidarajaatihim darajooyinka ay ku leeyihiin fi ljannati jannada gudaheeda fa baynamaa waqti huwa asagoo kadaalika xaalkiisa uu sidaa yahay nebi ciise oo dadkii ka badbaaday dajaal uu dhex joogo id awxa allahu tacaala ilaah wuxuu u soo waxyoonayaa ama u soo waxyooday ilaa ciisa sal alla calayi wasalam innii anigu qad akhrajtu waxaan soo saaray cibaadan addoommo lii ani ii sugnaaday laa yadaani aadan awood u lahayn laa yadaani aadan awood u lahayn liaxadin axad ayaa ka mid ah biqitaalihim dagaalkooda ee faxaris koob waxaad saartaa oo aad ku koobtaa cibaadii addoommadayda ila tuur tuur saar buu yidhi ila tuur markaas saar ayaa markaa la yidhi isugu geey jabalu tuur xirsi iyo siyaano iyo meel ay uga badbaadaan say markaa u noqoto wayabcathu allah ilaa wuxuu soo dirayaa subxaana wa tacaala yajuuja wamajuuj yajuuj iyo majuuj wahum ayaguna min kulli xadabin meel kasta oo sarraysaa ayay yansiluuna ka soo daadegayaan meel kasta oo sarraysaa ayay ka soo qubanayaan fayamuru wuxuu soo marayaa awaa'iluhum kuwooda hore idan waa badan yihiin inta safka hore ku jirtay calaa buxayratin badyaraybay soo marayaan tabariya tabariya la yidhaahdo buxayra tabariya waa bad oo filistiin ku taaloo baxralmeyd meesha lagu magacaabo hadda u dhow meeshaas ayaa qoladii ugu horaysay ee ya'juuj iyo ma'juuj soo marayaan fayashrabuuna waxay cabayaan maa fiihaa wixii baddaa ku jiro biyo ah subxaan allah wixii biyo ah oo meesha ku jiray oo dhan hal mar bay fuuqsanayaan waa intii horaysay keliya kuwa dambe ma oga wa yamuru waxaa soo maraya aakhiruhum kuwoodii dambe haddana fayaquuluuna waxay odhanayaan laqad kaana bihaadihi meeshani waxay ahaan jirtay maratan maa biyo meeshaama ujeedin mar biyo ku jiri jiray ila waxba kuma soo gaarin wa yuxsaru wuxuu ku xabisayaa uu ku haynayaa nebiyullaahi ciisa iyo wa asxaabuhu asxaabtiisa wa yuxsaru nebiyullaahi ciisa iyo wa asxaabuhu ee nebi ciise asxaabtiisa waxay ahaanayaan xataa yakuuna ilaa uu ahaado nebiyullaahi ciise wa asxaabuhu ee ilaahay bay baryayaan subxaana wa tacaala wuu baryayaa nebi ciise wa yuxsaru nebiyullaahi ciisa iyo wa asxaabuhu asxaabtiisa xataa yakuuna ilaa uu ahaada ra'su thawri dibi madaxiisa liaxadii midkood khayran mid uga khayr badan min mi'ati diinaarin kun diinaar liaxadikum lyowm axadkiin maanta ku haysta kun dolar oo kale matal qof maanta haysta iyo madax dibi ku qaadanaya maalintaa madax dibi ayaa uga khayr badnaanaysaa qofku in la siiyo mi'ata diinaar fayaradabu nebiyullaahi nebigii ilaahay wuu baryayaa ciise ahaa iyo wa asxaabu asxaabtiisa ila allahi tacaala fa yursil allahu ilaahay wuxuu soo dirayaa tacaala amarkiisa sareeye calayhim korkooda annaqafa naqaf baa lagu soo dirayaa naqaf ayuu ilaahay ku soo dirayaa subxaanah wa tacaala waa duud tixri tixri baa markaa loo soo dirayaa ama waa bahalkan lagu magacaabo sangalaha geedka sanka ka gala geed waxaa jira ama bahal dixri oo kale ah ama duud ah oo sangalo ah markaa kadib ayaa wuxuu sameeyaa geela iyo ariga iyo waxyaaba noocaasu sanka ka gala waxaa loo soo dirayaa qoladii ya'juuj iyo ma'juuj ahaa tixriga noocaas ah ama sangala eh annaqafa fii riqaabihim qoorahooda fa yusbixuuna waxay ahaanayaan farsaa kuwa dhidhinta farsaa bay noqonayaan macnaha sidii meyd oo kale ka mowti nafsi waaxidatin hal naf geerideedoo kale hal mar bay wada hoobanayaan dhammaantood uma yahbitu soo hoobanayaa nebiyullaahi ciisa nebigii ilaah ee ciise ahaa iyo wa asxaabuhu asxaabtiisa radia allaahu canhum ila alardi arraday usoo hoobanayaan ilan tuurkiibay saarnaayeen falaa yajiduuna ka heli maayaan fi lardi dhulka mawdica shibrin haltaa ka meel la saaro ilaa malaahu waxaa buuxiyey zahamuhum urkoodaa buuxiyey urtoodii baa meel kasta buuxiyey bakhtigoodii yaa meesha dhan markaa yaa yaalaa bakhtigoodii baa dhulka buuxiyey iyo wanatnuhum qurunkoodii fayargabu wuu baryayaa nebiyullaahi ciise wa asxaabuhu radia allaahu canhum ila allaahi tacaala ilaaha sarreeya fayursilu llaah ilaa wuxuu u soo dirayaa tacaala amarkiisa sarreeye tayran shimbiro oo ka acnaaqi lbukti qoorta geela aada moodo shimbir halkii aad moodo acnaaqdii qooraha bukhtigii owrka fa taxmiluhum way xambaaraysaa marka meydadkoodii bakhtigoodii bay shimbirihii qaadayaan fa tadraxuhum waxay ku tuuraysaa xaydu shaa allah meeshuu ilaahay doono subxaana wa tacaala meel ilaahay og yahay uu ilaahay doono yay geynayaan uma kadib yursilu allahu caza wajalla ilaah wuxuu soo dirayaa mataran roob laa yukinnu aan celinaynin minhu xaggiisa baydu madarin walaa wabarin roob ayuu ilaahay soo dirayaa laa yukinnu laa yukinnu macnaha waxaa loola jeedaa aan ka asturayn oo aan ilaalinaynin haddii aad ka gasho guri minhu baytun guri madarin guri madar ah waa guri dhiina laga sameeyey oo wabarkana waxaa laga sameeyey khibaa teendho ama timaha xoolaha iyo dhogorta guri noocaas ah aan looga geli karin aana celinaynin fayaqsilu larda dhulkiibuu dhaqayaa fayaqsilu alarda dhulkii buu dhaqayaa xataa yatrukahaa ilaa uu uga tago ama uu ka dhigo kazalaqati sidii muraayad oo kale baktigii iyo dhiigoodii meeshii yiilay roobku markuu yimaado wuu nadiifinayaa dhulkii bakhtigooda shambirihii baa qaaday ilaa meeshu ay noqoto sidii muraayad oo kale uma kabacdi yuqaalu lilardi dhulkii waxaa loo leeyahay ambitii soo dhali tamarataki wa ruddii soo celi barakataki barakadaada fa yowmaidin maalintaa ta'kulu way cunaysaa alcisaabatu jameeca baa cunaysaa oo min arumaanati e-, e-, rumaanada bahalkaa rumaanka la yidhaahdo koox dhan baa markaa cunaysa macnaha wayastadiluuna waxay harsanayaan biqixfihaa qaxfigeeda qixfigana waa qubkeeda markaa loola jeeda ayaa har u noqonaya maalinta kooxdaa dhan casaabada ah wa yubaariku waxaa la barakaynayaa fi risli caanaha caanahana way barakoobayaan xataa ina ilaa ina inna allaxiqata midda irmaan oo min alibili geelee caanaha wadaa la takfi ay ku filnaato alfi'aama kooxo oo min annaasi dadka ka mid ah wallaxiqa laxqada oo min albaqari lo-da ahna waa caanooleyda lo-da ah la tagfi waxay ku filnaanaysaa alqabiilata min annaas qabiilo dadka ka mid ah fi'aamtu waa koox qabiilada ka badan qabiilada waxoogaa ka yar marka waalliqxata min alghanami caanooleyda ariga ahna la takfi waxay ku filnaanaysaa alfakhida jilib oo min annaasi dadka ka mid ah jilibkuna waxoogaa waxay ka yar yihiin qabiilka fa baynamaa waqti hum ayagoo kadaalika xaaladoodu ay sidaa tahay id bacata allahu tacaala ilaa wuxuu soo dirayaa riixan dabayl dabayl buu ilaahay soo diraya subxaana wa tacaala dabayshaasoo tayibatan tiib ahoo fiican fata'khuduhum waxay ka qabanaysaa ama ay ka gelaysaa dadkii taxta aabaaqihim kilkilaha hoostooda meeshaa feeraha ah oo garabka hoostiisa ah yay ka gelaysaa fataqbid waxay qaadaysaa ruuxa kulli mu'min iyo wa kulli muslim qof kasta oo mu'min ah oo adduunka jooga iyo muslim dhammaantii naftaa ka baxaysa wayabqaa waxaa ku soo haraya magaaladii iyo arladii shiraaru nnaasi dadka kuwa ugu xunxun uguna shafka badan yaa ku soo haraya yatahaarajuuna fiiha tahaaruja alxumur fatahaarajuuna way isfuulfuulayaan marka raggoodii dumarkoodii fiiha magaalada kor dhexdeeda tahaaruj alxumuri siday dameeruhu isu boodaan oo kale sida dameeruhu ay tahaarujka u sameeyaan oo kale iyo ayaguna sidaa markaa samaynayaan xaaladaasay markaa samaynayaan sida tahaarujka alxumur fa calayhim kuwa korkooday taquumu saacatu saacadda qiyaama ay ku duldhacaysaa markaa waatii xadiisku tilmaamay saacadda qiyaamo dhici mayso intuu adduunku joogo qof allah allah dhahaya subxaana wa tacaala sharaarunaas iyo dadkaa xunxun markay isku soo haraan oo dhibaato iyo mashaakil badan ay noqdaan oo ay garan waayaan wanaag oo ay fahmi waayaan munkaray ka carari waayaan sida noo imaan doonta shaytaanka laftigiisa intuu isku u yimaado yuu leeyahay caabuda anaa rabbigiin ahee markaasay caabudayaan waciyaadu billaahi marka dhibaato aad iyo aad u weyn waaye dajaalna fidnooyinka ilaahay laga magan galo kuwa ugu waaweyn buu markaa ugu horeeyaa rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey waa xadiid cajiib badan aada iyo aadna loogu baahan yahay in ilaahay aad looga magan galo kaa beenaalaha ah ee dajaal ah shartiisa qowluhu wuxuu noo fasirayaa xarfaha ad adag ee xadiiska ku jiray hadalka nebiga uu yidhi khullatan bayna ashaami waalciraaq ay ariiqan baynahumaa wadda labadaa u dhaxaysa ayaa markaa loola jeedaa waddo u dhaxaysa labadaa beynkooda wa qowluhu qowlkiisa uu yidhi caafa bilcayni almuhmala cayn la dhibcatiray wa bifaa'i almuhallata iyo faa la saddex dhibceeyey ayaa la akhriyaa waalcayfu macnaha bilcayndeed muhmala wa bifaa'i lmuhallatha macnaha walacayf waa ashaddu lfasaadi baa loola jeedaa fasaadka midka ugu daran alduriy bidammi daali lmucjaba wahwa acaali lasnima waa kurska meesha ugu koraysa wahwa jamcu dirwa waaye bidami daal da oo la damiyo la godo iyo wa kasrihaa in la hoos dhiga labadaba waa la akhriyaa waalcayaasiibu waa dukuuru naxli waa shinida dukuurkooda waa labka shinida wa jislatayn ay qidcatayn baa loola jeedaa qidcatayn waa laba gobol waalqaro alhadaf waa meesha yoosha ah alladii yurmaa ilayhi lagu tuuro binnashaabi gamuunka ay yarniihi ramyatan ka ramyi nishaab baa loola jeedaa ila alhadafi xadafka marka lagu tuurayo gamuunka walmahruwada biddaali lmuhmala waalmucjama labadaba wa hiya althawb almasbuuq waa nebi ciise markuu soo degahayo mare masbuuq ahoo sibqiyeysan buu wataa oo rinji leh qowluhu laa yadaani ay laa taaqata aadan awood u lahayn baa laga wadaa wanaqafu duud waa tixriga wa farsa jamcu fariis wa huwa alqatiil waa dilka alzalaqatu bifatxi zaay za'da haddii la kordhiga wallaam wa bilqaaf la akhriyo wa waxaa kaloo la wariyaa alzulfatu bidammi zaay wa iskaani laam wa bilfaa waayo almiraaqa muraayadaa loola jeedaa waalcasaabatu aljamaaca waa koox alrislu bikasri raa allaban caanaha loola jeedaa alliqxatu allubuun waa caanooley waa neefka irmaan wlfiaamu waalfi'aamu bikasri alfaa'i wa bacdaha kadibna hamze mamduud ahoo la meday aljamaacatu waa kooxda waalfakhidu min annaasi waa duuna alqabiila wax qabiila ka yar intaasi wuxuu noogu fasiray xarfihii ad-adkaa ee xadiiskii aan soo marnay markaa ku jiray وبالله التوفيق والله سبحانه وتعالى أعلم